bsmi اllah الرحman الرaحيim alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثiirا ilى ywm الdiin darsigeennii ugu dembeeyey waxaan filayaa darsiga saddex iyo afartanaad ayuu ahaa soo sama darsigaa waynu dhiganay darsigaa iyo ka ka horeeyaaba waxay ku saabsanaayeen hijrat lmustafa sala allahu calayhi wasalam bixitaankii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka baxay magaalada maka isagoo u socda madiina waxaynu soo aragnay ama soo qaadanay ballantii bixitaanka markii la gaadhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu gurigiisa ka soo baxay habeennimo waxaana habeenkaasi uu ku beegnaa isla ballantii qorayshi ay ku heshiisay ee ahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay shirqoolaan laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala shirqoolkooda waa fashiliyey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wixii foojignaaniyo asbaabee uu ku badbaadayo kamuu tegin oo waxa weeye xadarka iyo xaydadaba waa qaatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kaleynu soo aragnay darsiga saddex iyo afartanaad markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka baxay gurigiisii iyadoo nimankii gaalada ahaa ee doonayay inay dilaanna ay hareera tuman yihiin ilaahayna subxaanahu wa tacaala sharkooda iyo shirqoolkoodaba uu ka badbaadiyey arrintaa haddaba markii ay ogaadeen cadhadii iyo ciilkii ay qabeen baa sii laba laxaadsamay oo yacni waxa weeye cadhadii horaa cadho kale ugu biirtay waxaa markaa ay bilaabeen dhallinyaradii iyo wixii xoog lahaayee dhaqaaqi karayeyba inay u dhiibaan wixii huba ee ay heli karayeen ee fudud hadday seefo tahay iyo haddii ay gacan qabsi kala tahayba waxaana weliba ay ballan qaadeen sida aynu soo aragnay cidda rasuulka calayhi salaatu wasalaam nolol ama geeri mid ahaanuun ku keenta ama halka uu joogaba u sheegta abaalmarin dhan boqol neef oo geela ah. taasoo ay ka dhiganayeen dhiirigelin si qof waliba halkiisa uuga dhaqaaqo ila waxaa jiray dad badan oo aan doonaynin gaalaba ha ahaadaane rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyeelayntiisa laakiin marka boqolkaa neef la sheego nin walba hungurigu inuu ka soo dhaco oo dabeetana nin waliba uu raadiyo boqolkaa sidii uu heli lahaa waxaa markaa aynu soo qaadannay nimankani raadgurkii iyo dabagalkii rasuulka iyo abubakar ba ay ku sameeyeen in baadidoonkaasi uu la soo gaadhay godkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abubakarba ay ku dhuumanayeen ilaa waxa weeye ay dul istaageen oo midkood haddii uu hoostiisa eegi lahaaba uu arki lahaa sida abuubakarba uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku lahaa ma uu sheegay laakiin dee ilaahay baa subxaanahu wa tacaala u hiilinayay oo garabkooda ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar sidaa awgeed baanay u gelin gaaladii iyagoo godkii soo gaadhay oo dul taagan inay arkaan bal qaarkood baa waxay lahayn war meesha naga mariya ciddigeli mayse meel lagu dhuuman karo oo maaha halkani ninkii la odhan jiray umayatu binu khalaf oo ka mid ahaa acda alacdaa cadowga rasuulka calayhi salaatu wasalaam raggii ugu darnaa ugu halista badnaa baa waxa uu ku lahaa godkani meel lagu dhuuman karo maaha marka aynu dhaafiyo ninku yaanu naga tegin aynu gaadhnay bal allanka dhaqaaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa nimankaa kumuu guulaynin wixii ay doonayeen oo rabitaankooda ah inay rasuulka helaan calayhi salaatu wasalaam addarsu alraabicu walarbacuuna darsiga afar iyo afartanaad waxa uu ku saabsan yahay khuruuju nabiyi sala allahu calayhi wasalam bixitaankii rasuulku uu ka baxay min alghaari godkii aaru hawr bacda an inqaaca kadib markii uu kala go'ay ee uu joogsaday albaxu can irasuuli sala allahu calayhi wasalam baadidoonkii gaaladu ay baadi doonayeen rasuulka arrintaasi markii ay kala go'day ee wakhti ka soo wareegay kharaja maca saaxibihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam godkii ayuu ka baxay maca saaxibihi iyadoo uu heliyo abuu bakrin radia allahu canhu ardaa waqad aqaamaa waxay ku nagaayeen oo ay ku dhuumanayeen fi lghaari godka alaaa layaalin saddex habeen iyo maalmahoodi wa kaana waxa uu ahaa cabdullaahi bnu abi bakrin cabdilaahi binu abi bakr oo abuu bakrin isidiiq uu dhalay radia allahu canhu ya'tiihimaa mid u yimaada rasuulka iyo abu bakar fi lmasaa'i galabtii wa yukhbiruhumaa waxaanuu u sheegi jiray biakhbaari qurayshin wararka iyo kuteenta qurayshi ay isla dhex wareegaysa ee ku saabsan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abuu bakr wa kaanat waxay ahayd ukhtuhu walaashii asmaau waa asmaa bintu abi bakrine ta'tiihimaa mid rasuulka iyo abuu bakar u keenta bitacaami raashinka muddadii ay godka ku dhuumanayeen khufyatan si dhuumasho ah ayay ugu keeni jirtay khawfan iyadoo ka baqanaysa min qurayshin qurayshi inay waxyeello u geysato walamaa jaa'ahumaa markii rasuulka iyo abubakar uu u yimi addaliilu ninkii dhulyaqaanka ahaa biraaxilatayni labadii gaadiidka gaadiidkaah isagoo wado markii uu u keenay fii sabaaxi alyowmi athaalitsi maalintii saddexaad subaxnimadeedii rakiba gaadiidkii bay fuuleen wa saaraa waanay socdeen qaasidayn iyagoo u jeeda almadiinata xaggaa iyo magaalada madiina waqad laxiqa bihim waxaa soo gaadhay rasuulka iyo abubakar fi ariiqi jidka waxaa ku soo gaadhay suraaqatu waa suraaqa binu maalige isagoo hayo warkii ahaa nimankaa ciddii soo qabato boqol neefoo geelaa la siinaya wa araada waxaanu damcay an yaqtula arasuula sala allahu calayhi wasalam rasuulka inuu dilo fafashila laakiin arrintaa waa ku fashilmayo kumau guulaysanin ah, darsigani waxa uu tilmaamaya ama uu ka warramaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ka baxay godkii uu ku dhuumanayey waa isaga iyo abubakare waxaa rasuulku uu qaatay calayhi salaatu wasalaam siyaasad ah magaalada maka marka uu ka baxo inaanu markaba toos u bixine ila jiho kastoo uu baxba oo la soo gaari karaae in godkaa isaga iyo abubakar ay ku dhuuntaan oo halkaa xoogaa ay deganaadaan inta cagtu yaraanaysa ee baadidoonkuna isdhimayo waayo haddii uu toos u bixi lahaa jihada uu doonaba ha u baxo wuxuu khatar ugu jiri lahaa ama u geli lahaa in dee lasoo qabto waayo nimankani afarta jihaba ciddii ay diri karayeen iyo ciddii ay fariin gaadhsiin karayeen iyo ciddii ballanqaad ay u dirayeenba waxbaba may reebinba jiho walba cidda u dira dadka la diray ee tooska baadidoonka ugu jirana waxaaba ka badnaa dadyowa kale ay gaadhay abaalmarinta haddii la keeno iyo waxaa la helay marka qaar aan la dirsanba laakiin doonaya abaalmarinta inay helaan baa diyaar ahaa laftoodu sidaa ogeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu si toosa markiiba u bixin ee godkaa waxa weeye xoogaa uu ku nagaa muddo saddex habeenah iyo dee maalmahoodii ayaa rasuulka iyo abuubakar ay godkaa ku dhuumanayeenoo ay ku jireen waxaa iyaguna markaa arrintan dowr muhima ka qaatay tabaabushaynta rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abuubakar oo aad iyo aada u tabaabusheeyey wararkana siinayey marba halka ay wax marayaan abu bakrin radia allaahu canhu wa ardaah caruurtiisii qayb ka mid ah inankiisii cabdilaahi binu abi bakrin iyo inantiisii asmaa bintu abi bakrin waxaa kaloo isna aan dowra aan yarayn ka qaatay caamir binu fuhayra oo abu bakar addoon u ahaan jiray ayaa waxa weeye isaga laftiisu doorkiisa ka qaatay shaqada waa la qaybsaday cabdilaahi binu abi bakrin radia allaahu canhu ardaa waxaa isagu qaabilsanaa qaybta wardoonka iyo wararka nimankan gaaladii ay isla dhex marayaan iyo marba go'aamada ay qaadanayaan iyo marba waxay u jeedaan inuu soo dhegedhegeeyo nin aada u maskax badan buu ahaayo dee warka intuu iska soo qaatuun buu keenay lakiin farsabuu ku dareeyey farsamadaas waxay ahayd gabalku marka uu dumo ama habeennimada xilligaa gabaldhaca marka la gaadho ayuu u iman jiray rasuulka iyo abubakar oo godka uugu iman jiray isagoo wararkii maanta suuqa la isla dhex mareeyey magaalada lagu hadalhayey ee iyaga ku saabsanaa uu ugu sheego habeenkao dhan buu iskala joogi jiray waa beriga markay ku dhowaato ama waaguba uu baryo weli laakiin dadku aanay soo bixin buu ka soo noqon jiray marka shaqadiisu waxay ahayd wararka iyo halka la isla marayo inuu siiyo caamir binu fuhayra dee abubakar buu addoon u ahaayo adhig ilaalin jiray isaguna shaqo kaluu qabtayoo laba dhinac ba taabanaysa shaqada koowaad waxay ahayd adhiga ayuu ku raacaa meelahan godka ka dhow dabeetana galabta markuu sii rawaxayo ama uu sii dheelminayo buu caanaha uga sii tagaa intuu u liso si habeennimadii dee ay u cabbaan shaqada kale uu qabanaya waxay ahayd galabtii marka uu cabdilaahi binu abi bakar uu imanayo si aan raadkiisa loo dareemin buu aiga kusii baabiin jiray kusii marin jiray aiga subaxda markuu soo dareeriya adhigana ila waa kii cabdilaahi saaka subaxdii ka soo noqday adhiguu sii mariyaa raadkii si aan loo arkin oo waxyaabaha wax lagu baadi doonay kamid tahay raadka in shayga la raad guro dee miyiga haddii aad eegto iminka waxyaabaha ay adeegsadaan maxaa ka mid ah? a markuuna g b s iyo wax la eegtaa toona jirin maxaa isticmaali jiray raadadkaa la isticmaali jiray de soo ma dabeetana raadkii baa laga yaabaa in baadidii aad doonaysaba uu kudulgeeyo marka si raadkaana uu u baabi'iyo caanaha iyo wixii ay cabbi lahaayna uu ugu keeno marka isaguna adeega iyo shaqadaasug qaabilsanaa asmaa bintu abi bakrin daatu nitaaqayn iyadu shaqada ay qabanaysay ile guriga iyada ugu roonayde waxay ahayd inay tabaabushayso ay diyaariso rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abu bakar iyo sahaydii ay ku bixi lahaayeen iyo intaa godka ay ku jiraan wixii ay cuni lahaayeen dabeetna ay wax way u geyso waxay leeda iyadoo arrintaa ka warramaysa markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu baxayey isaga iyo abubakar baa waxaan u sameeyey bay tidhi cuntadii ay sahayda ka dhigan lahaayeen dabeeta waxaan waayey bay tidhi mara aan ku xidho markaasaa abubakar oo aabbahayo waxaan ku idhi mara aan ku xidhoba ma hayo markaasaa wuxuu igu yidhi bay tidhi shuqiihi maradan aad hayso ma arkaysa un kala jeex iyada intaad laba ka dhigto deetana waxa weeye noogu xidh oo marada dhexda aad ku xidhantahy laba ka dhigo mid noogu xidh sidii baan yeelay bay leedahay fa sumiyat daata anniaaqayn waaya asmaa bintu abi bakrin dhibaato badanna waa ka soo gaadhay hawsha iyo tabaabashaynta oo markii nimankii gaalada ahaa ay waayeenba rasuulka iyo abubakar guryahoodii bay dib ugu noqdeen si ay dumarka iyo caruurta iyo ugu hanjabaan ee waxyeello ugu geystaan ilaa abujahl uu deen arbaaxo dhibaataba uu u geystay marka gabadh yacni aada uga qeyb qaadatay tabaabushaynta rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo abubakar markii ay baxayeen ee hijroonayeen ayaa waxa weeye ahayd sidaa ogeed baa culimada qaarkood waxay tilmaamayaan in iyada marka laga yimaado raggii ku hareereysnaana rag qiimo badan ay ahaayeen oo kaana abuuhuma abuuhaa rajulun cadiim wa zawjuhaa rajulun cadiimun wabnuhaa rajulun cadiimun waa hayaa imra'atun cadiima aabbaheedee abubakar buu ahaa hadalba kama taagna qiimihiisa zawjkeedii yuu ahaa talow azubayr bin lcawaam soo maaha xawaariyu rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yacni kii uu ku sheegay inuu yahay ka garab taagan mar walba inamadeediina qaarkood sida cabdilaahi oo dee ugu roonaa cabdilaahi binu zubayr waxa weeye xagga dee fadliga marka la eego iyo xataa inuu khilaafada qabtay oo hogaamiyaashii muslimiinta uu ka mid noqday waxa way shaki kuma jiro waxaanuu ahaa awalu mawluudin fi lmuhaajiriina bacda alhijra waa inankii ugu horreeye muhaajiriinta ugu dhasho magaalada madiina markii la hijrooday iyaduna waxay imra'atun cadiima oo de waa adiga arkaya si kale marka loo dhigo dee nin kasta oo qiimo badan yaa ka dambeeya waraa kulli rajulin cadiimin imra'atun cadiima soo ha nin kasta oo qiimo ismid gabadh baa ka dambaysa sidaa uga beeto dumarka in la idhaashado dee in la idhaashado laga daayo waxyaabaha waxyeelada ku noqonaya ama dhaawac u geysanaya ama sharaf dhaca ku noqonaya waayo dee mar way ku dhaleen mar way kula dhasheen mar way kuu dhexeen mar waad dhashay soo maa ha mar way ku dhaleeno dee waa hooyo mar way kula dhalato waa walaal soo maaha mar way kuu dhaxdoo dee waa xaas mar waad dhashayo waa inanti meelba kaaga tegi maysad soo maaha marka yacni waa dumarku raggu raggu aad bay ugu baahan yahi la wax badani ma soconayaan marka ha laga daayo doodahan iminka inagu furmay ee dumarka ad mooddo weerarka lagu hayo qaar shaadh wadaad xidhanna ay doonayaan in dumarka marba adan aan saxayn ku yidhahdaan sax maaha doodahan tiifiyada laga furay le dumarkii baa caynkana iyo iblaaya sax maaha waxni qof diin lena waxaa looga fiican sheekh caamadu bal kaba doode laakiin qof diin loo waxaan ka doodaya afar labaatanka saacadood maxaa laga faa'idaya horta ya adugaa dad ku qancweeda iska tag marookadaada iska tag <laughs> laakiin dumarka in tashwiish lagu furo sax maaha adigu halkaad ka dhacaysa aday kuu dad ku qanci weyday ku qancin waayeen dumarka soomaalidu laakiin laga daayo waxa loo yaqaano de hadallada aan saxda ahayn iyagana waxyeelada ku ah waayo marnaba dee sax maha waanay naga qalbi jilicsan yihiinoo way naga duwan yihin dumarku saa ogeed u baahan yihiin in la ilaashado rasuulkuna alayh isalatu waslam muxuu ku sheegay rifqan bilqawaariir yacni ilaalinta dheeraadka waxaaba la yidhi aad u ilaaliya sida quraanada iyo alaabaha jabay o kale loo ilaaliyo kale marka markaad meel soo fadhiistee hadal adag aad ku tidhaahdo waxbamaad soo kordhinin rag iyo dumarkiina garhka isu gelisa iyagoo marka hore nabadgelyo ku wada noolaa soo maaha wax alli yaalo waxaad soo kordhisayna doodaado laa tusmi walaa tuqni min juuc idan in laga daayaa saxa waayo dee dumarka waynu arkayna halka ay ragga soo gaadhsiiyeen waay ballantii haddaba markii la gaadhay iyo xilligii waa maalintii saddexaade ayaa waxa weeye cabdillaahi binu urayqid oo ahaa ninkii daliilka ahaa ee dhulyaqaanka ahaa ballantuna ay ahayd maalintaa inuu keeno yimaado isagoo gaadiidkiina wada ayaa markaa soo gaadhay oo u yimi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo abubakar sidaasaa markaa gaadiidkii ay ku raaceen waxaana raacay oo aan isagu kaba harin caamir binu fuhayr si uu ugu adeego oo ugu khidmeeyo markaa dee afar bay ahayn bay ka dhigantay waa ninkaa hogaaminaya iyo rasuulka iyo abubakar iyo ah, caamir binu fuhayra afartoodaas ayaa baxay dariiq markaa dariiqii la yaqaanay aan ahayn ee madiine loo marayay ayaa ay mareenoo marka hore dhinaca koonfureed bay uga baxeenba magaalada ama dee maka jihadayda koonfureed ayay u baxeen xoogaa markii la socdaa haddana xaggaa iyo waqooyiga waxaan le cafan galbeedka oo dhinaca xeebta ah ayaa waxa weeye uu dhuftay kadib uu waddo xeebtaa marka intii haddaba dhexda ay ku jireen dhacdooyin baa dhacay taanay gaadhin de waxa weeye quba markii dambena aanay madiine waxa weye usii gudbin dhacdooyinkaa waxaa ka mid a suraaqa binu maalik baa waxa uu ka war helay rasuulka iyo abubakar safarkoodii inuu marayo meel aan deegaankiisa ka fogeyn suraaqa laftiisaa sheegaya wuxuu leeyy nin baa annagoo meel gola ah ayuu noo yimi wuxuu ihi waxaan u malaynaya humaag baan halkaa ka arkayay meel yaro durugsan marka waxaan u malaynayaa muxamed iyo inay yihiin raggii la raadinayay ee qurayshi ay doonaysay wuxuu hi markiiba waxaa igu soo dhacday oo aan ogaaday inay iyaga yihiin laakiin ninkii si kalean u kala jeediyey budhi waxaan ku idhi waar hebel iyo hebel oo baadi doonay baadidoon ahaa oo goorahanba xoola ka lumay raadinayey baa meelaha marmariya kollay iyaga ahaaya ninkii dabeetana uu iska noqday wuxu hi aniguna si aan la ii fahmin waan sii yaro fadhiyay xoogaa dabeetana waan baxay gurigaygii baan tegey addoontii baan ku idhi waxa weeye waxaad iisii diyaarisaa faraskii iyo dee ii heensayo ii hagaaji marka faraskii baa meel ka yaro baxsan deegaan magaalada ama dee guryaha loogu sii diyaariyey wuxu uhi faraskaygii baan ku booday halkii ay ahayd tilmaantee la sheegay inay marayeen baan abbaaray buuri wuxu uhi waan ku soo dhowaaday waxaa ii caddaatay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abuu bakar ay yihiin iyo dee raggii kale la socday aad baan ugu soo dhowaaday buu ilaa aan maqlay qiraa'ada rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dabeetana wuxuu ihi faraskii ayuunbaa ila turunturooday wuu ila kufayba wuu ila dhacay anna waan ka duulay buui wuxu uhi deetana waan soo noqdayo ila ninka boqol baa u muuqdee boqol neefoo geelaa u muuqanaya turunture iyo kufitaan iyo waxaan man carafa maa yatlubuhana calayhi maa yabdul marka waxaan wax soka dee uu doonay waxa uu doonaya yaa u muuqda waxaan ka horeeya waa iska waxyaaba badnayn marka loo eego jaa-isada uu socday u islaad ku guulaysatid wuxuu leey deetana waan faashaday qorigii faalkeen ka faashin jiray baan la soo baxay buuri oo macnaheedu yahay dee ma ku socotaa ma iska daysaa wuxuui waxaa ii soo baxay faalka kii ahaa waraxbaha daba soconaysa ka hadhi aniga laakiin dhibigu ahaa dee ilahan iska noqdaa dhib bay ugu too dadaal soo bixiyey waxna way muuqdaan wuxu uma joojina waan dhaga adaygayo waxaan sibi waar iska daaya yeelkiise ku dhaqaaq mar labaad baan haddana isku dayey buuri marka markii labaad jugtii marka hore gaadhay mid ka daran baa gaadhay wuxuu leeyay marka hore turunturay ahayde faraska afartii sii adinba dhulkay hoosu galeen dhulkay hee hoosu galeenba ana waan ka duulay buui dib baan ugu soo noqdayo lugihii baan uga saaray buui meesha aan lugta ka soo saaro faraska lugtiisa qiiq baa ka soo boodaya buui waxbaa la tusay dee inaanu barnaamijkan kusii socon karin baa loo sheegay waa baraaruji fiican dabeetana wuxu marka xaaladdu halkaa ay maraysa waxaa ii muuqatay inaanan sii wadi karaynin nimankaa inaan eryadoon daba socdo markaasaa waxaan ku dhawaaqay buu yidhi ammaan iyo nabadgelyo inaan ammaan siinayo nabadgelyo sina iska joogsadaan oo ay istaagaan ammaanka iyo nabadgelyada in lagu dhawaaqaana wax sahlan may ahayn oo dee waa la is-aamini jiray berigii hore imika waxaa laga yaaba inta qofkii ammaan la siiya haddana lagaga baxo marka la qabto la waanu iska lahayna kaale soo laakiin dee wuxuu ahaa ammaan iyo amni siin rasmi ah oo kalsooni dee lagu qabo dabeetana waxa weeye wuxuu leeyay markii ay dee istaageen ee aan u imi waxaan u soo bandhigay buu yidhi sahaydii aan sitay ila safar bay ku jiraan waxaan ku ihi sahay wixii ay iga baahataan diyaar wuxuu rasuulku alayh isalatu waslam wuxu waxba imu weydiisan wuxuu igu yidhi buu yihi waxba sahay hana siinin laakiin deed nagaga filo wixiina daba socda naga celi oo na qari cidna hanoo sheegi kadibna waxa weeye heshiis buu halkaa kula saxeexday oo saan ama harag baa heshiiskaa loogu qoray kadib baa markaa suraaqa binu malik dib buu u soo noqday waxay leeyihin culimmadu maalintaa gelinkeeda hore ama saacadihii hore kaana yujaahidu cala anabiyi sala allahu aleyh wasalam sidii rasuulka uu usoo qaban lahaa buu hawlu galay qaybtii dambe iyo saacadihii dambena kaana xaarisan lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam ilaahay waa muqalib laxwaal saacada kadib wuxuu isu bedelay rasuulka inuu ilaaliyo oo dadka ka hor yimaada ee weli baadidoonkii ku jira baa wuxuu ku dhaa ma aggan war xaggan cidiid kama xigta soo waayey iska noqda ina celiye anaaba sii socon laha haddaan uu soo wada celiyey marka yani wuxuu noqday qof rasuulka calayhi salaatu wasalaam difaacaya markii horena wuxuu ahaa mid doonaya inuu qabto ilahay baa subxaana wa tacaala u sakhiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrimahaas dhacdo labaad oo intii ay sii socdeen dhacday waxa weeye xoogaa markii ay socdeen de kulaylkii iyo socodkiibaa xoogaa ku yara adkaaday markii in muddo ay lugeynayeen markaasaa abubakar wuxuu leeyy waxaa rasuulku uu igu calayhi salaatu wasalaam dee aynu harhsanno yara nasanno xoogaa wuxuu markaa waxaanu soo raadinay meeluu ku nasto rasuulku dhagax yar baan soo helay buui oo dee madaxa hoos gelin karo abubakrin wuxuu rasuulka ugu shaqaynayaa ugu adeegayaa si aan la qiyaasi karaynin waayo qiimaha agtiisa uu ku leeyi buu garanaya wuxu idhi abubakar markii aan u helay rasuulka meeluu hadhsado waxaa markiiba hadana haddana kusoo dhacay talo wuxuu cuno rasuulku alay isalaatu uu cabo oo daalka iyo diiftaba waxa weeye ka bi'iya wuxu uhi soo raadiyey markaa meelaha dadkii adhiga ilaalinayay baan qaarkood u tagay nin baan la kulma waxan ku uhi qaar irmaanimo ku jiraanoo caana leh waxaan ku yihi noo lisi kartaa h deetana caanihii buu lisay weel yar buu ugu soo shubay rasuulko markaa intuu xoogaa yaro seexay soo toosay buu keenay markaa abubakar radia allaahu canhu wa ardaa waxaa kaloo markaa iyana islaa intaanay gaadhin madiine iyo hareeraheeda dhacdooyinka ka mid a qisatu ummi macbadin alkhusaaciya ummu macbad waxayd gabadh caana oo degan wadooyinkan waddadan maka iyo madiine isku xidha ila markii dambe waddadii caadigeed bay ku dhaceene ayay deganayd marka gurigeedaa lagu leexan jiray oo hadday wax iibinaysay iyo hadday dadka dee si caadiga wax u siinaysaba dadka way caawin jirtay dadka safarka ah markay kusoo leexdaan marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo dee abuubakarba halkiibay istaageen waxay ka codsday inay raashin ka iibiso hilib iyo tinir bay ka dalbadeen hadday hayso waxay tihi waxa ma hayo waxaan idinka iibiyo ma hayo markaasaa rasuulku wuxuu arkay neef adhiya oo weyd ah oo taag daran oo iska liidata oo guriga dhinaciisa fadhida markaasaa wuxuu ku yihi neefkan adhigii muxuu ahaa waxay ku tidhi abaarta iyo dhibaatadaa reebto adhigii bay raaci kari weydi marka waa taa haddii halkaa iska fadhida wuxuu ku yihi ma irmaanto wax caanaama leedahy waxay tihi maya iyadii baaba lafteedii dee noocay tay ad arkaysa markaa aana ma laha wuxuu rasuulku uhi ma noo idmi kartaa wey inaanu iyada bal noo yaro fasax meesha mucjiza haddee ka socoto iyadoo la yaray yaaban bay tii wal waaye waa ka waa dee waa idiin ogolay rasuulku dabeetana candhadeediibuu xoogaa salaaxay xoolaha dee marka laga lisayo ragga ka lisa garanaya marka la rabo inuu yaro gudladadi soo maa ha xoogaa buu ku dabeetana candhadii madhnayd baa caana ku soo dhaceen rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuu ka lisay laba laba jeer buu ka lisay mar iyagaa ka dhirgay marna reerkii buu uga tegay iyadoo weliba aada mooddo yacni neef hadda inta uu dhalay dee aada waxa weeye u dee caana badan oo marka laga lisay caanuhu markay badan yihin weelka maxaa ka muuqda xoor soo maaha saas oo kale iyadiina markaa dee qayb buu uga tegay iyaguna wixii ay ka cabbi karayeen bay ka cabbeen waa arin mucjiza oo rasuulka alayh isalaatu wasalaam dee ka daahirta weeye ficilkaa uu sameeyey dabeetana way dhaafeen galabtiibaa waxaa yimi abu macbad waa ninkeedii gurigii oo caana yaallaan ilaa caana kabuu tegay neef weyda buu meesha kaga tegay oaan caana lahayn adhigii kana saa kaxeeyo dee foof ba wuxuu aada ula yaabay caanahan iyo arrimahanoo markaasay warkii iyo qisadiiba uga sheekaysay waxay sifaysay gabadh aada u cajiiba bay ahayd rasuulku intii yarayda uula joogay baa sifaatahu alkhuluqiya wa sifaatahu alkhilqiya labadaba way kala dhigdhigtay tilmaamihii iyo shakligiiyo qaabkii uu lahaa abuurahaan wejigiisa markuu hadlayo garhkiisa timihiisa waxoo dhanba indhihiisa si fiican bay u qaybtay tilmaamihii qiimaha badnaa ee uu lahaaye dee xagga khuluqiga iyo habdhaqanka wanaagsanana way sifaysay tilmaamaha markii a u sheegtay markiiba wuxuu yidhi waa ninkii qurayshi ay raadinaysa wey cid kale hadda rasuulka hore mu arkin ogow lakin dee tilmaamihiiba he ayaa u sheegtay waxba kamay tegin sidaa awgeed ba waxa dumarku xagga tilmaamaha ragga iyaga he kaga wanaagsan soo ha waxaa laga imika qofadu halkaa maro ninku inuu qofkaasi wuxuu xidhnaa iyo kabihiisa iyo shaarkiisa waxba inaanu soo iyadu laakiin markaba qac deetana shaar casbay cas buu xidhnaa mid madow buu xidhnaa <laughs> ma garan marka tilmaantii si fiican bay ayay waxa weeye u sugtay markiiba wuxuu gartay ciddaasi inay ahayd nebi moxamed aleyh wuxuu ka shallaynaya u leeyahy talow waan raaci lahaa haddaan ogaan lahaa maanta ama ay soo mari lahaayeen mucoodaaba noqon lahaaba kama hadheen isagoo jeclaaday sifaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuna caddaatay dee rasuulku inuu xaq ku taagan yahayo waxa weeye nimankan dhibta ku hayana ay ka gardaran yihiin waaya khuruuju nabiyi sala allahu alayh wasalam min algaar waa bixidii rasuulku godka uu ka soo baxay bacda an inqaaca albaxu kadib markii uu kala goay baadidoonkii can irasuuli sala allahu aleyh wasalam rasuulka la baadi doonayay arrintaasi markii xoogaa yaro kala go'day kharaja rasuulku waa soo baxay maca saaxibihi isagoo saaxiibkii abubakar uu heliyo waqad aqaama walxaal bay soo baxeen qad aqaama ay ku nagaayeen fi godka alaaa layaalin saddex habeen wa kaana waxau ahaa cabdullaahi ibnu abi bakrin cabdulaahi ibnu abi bakarna wuxuu ahaa yatiihima mid u yimaada fi lmasaai galabti wa yukhbiruhumaa wuxuu uga warrami jiray biakhbaari qurayshin wararka qurayshi ay isla dhex marayso ee ku saabsan rasuulka iyo abubakr wa kaanat waxay ahayd ukhtuhu walaashii asmaau ee asma ahaydna ta'tiihimaa mid u keenta biacaami raashinka khufyatan si hoose khawfan iyadoo ka baqanaysa min qurayshin quraysh inay waxyeello u geysato walamaa jaa'ahumaa markii rasuulka iyo abubakar uu u yimi addaliilu ninkii dhulyaqaanka ahaa waa cabdilaahi bin urayqide biraaxilatayni labadii gaadiidka ahaana uu u keenay fii sabaaxi alyowmi alaalii maalintii saddexaad intay godka ku jireen subaxnimadeedii rakibaa waa fuuleen wasaaraa waanay socdeen oo waa dhaqaaqeen qaasidayni almadiina iyagoo u socda magaalada madiina waqad laxiqa bihim waxaa ku soo gaadhay fi ariiqi wadada suraaqatu waa suraaqa binu maaliga wa araada waxaan u damcay an yaqtula rasuula sala allahu alay wasalam rasuulka inuu dilo fafashila arrintaa waa ku hungoobay as'ila kam aqaama arasuulu sala allahu calayhi wasalam wa saaxibuhu fi lgaar rasuulka iyo saaxiibkii abubakar ahi godka inta in leeg bay ku jireen man kaana yatiihima yaa u keenaya bil akhbaari wararka wararkii quraysheed cidda u keenaysayay ahayd man kaana yatiihimaa biacaami raashinka iyo cuntadana yaa godka ugu keeni jiray intii godka ay ku jireen mataa saara ila lmadiina mataa saaraa ila almadiina goormaa rasuulka iyo abubakar ay madiina u dhaqaaqeen man laxiqa bihimaa yaa ku soo gaadhay fi ariiqi waddada alkhulaasa kharaja rasuulka iyo abubakar waxay ka baxeen min alghaari godkii bacda alaain layaalin saddex habeen markii ay ku jireen wa kaana aalu abi bakrin abubakar ehelkiisaoo carruurtiisii ahina waxay ahaayeen carruurtiiba hadda loo jeedaaye waa cabdilaahi iyo dee yaqduuna calayhima biacaami walakhbaari kuwo ula yimaado u keena raashinka iyo wararkaba uma saara maca daliili rasuulka calayhi salaatu wasalaam o abubakarna la socdo waa ay dhaqaaqeen oo godkii bay ka baxeen iyadoo daliilkii oo ninkii dhulyaqaanka ahna ula socdo wa kharaja fii irihimaa raadkoodii waxaa ka soo daba baxay oo ka daba yimi suraaqatu binu maalik isagoo doonaya rasuulka inuu dilo facaada wuu noqday ninkaasi khaa'iban isagoo arintii ku guuldaraystay oo rasuulkana heshiis la galayba addarsu alkhaamisu walarbacuuna darsiga shan iyo afartanaad waxa uu ku saabsan yahay annuzuulu biqubaa degiddii rasuulku uu degay quba wa awalu masjidin iyo masaajidkii ugu horreeyey buniya ee la dhisay fil filislaami islaamka dhexdiisa yani darsigu wuxuu ka warramayaa labadaa qodob rasuulku oo gaadhay quba halkaana ka bineeyey masaajidkii ugu horreeyey ee islaamka dhexdiisa la dhiso wasala arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu gaadhay qubaa'a ah quba ayuu gaadhay fi lyowmi athaani min rabiici lwal maalintii labaad ee bisha rabiicu lwal almuwaafiqu taasoo waafaqsan athalaaiina min sebtembar sanata situ miatin wanaani wacishruuna almiilaadi waa taarikhda miilaadiga soddonkii bishii sebtembar taariikhda miilaadigu ay ahayd lix boqol iyo labiyo labaatankii waa taariikhda miilaadiga maanta maraysa laba kun iyo imsa afar iyo labaatan soo ma oo markii halkaas soo maraysay wey lix boqol iyo labiyo labaatan oo ui wey iyaduna intaasay ahayd ya markaa taarikh hijri la tirsadaa may jirindii soo maaha taarikh la tiriyaa oo dee tirsi waa dadka muslimiinta may jirin ila taariikhda hijrigaba hijradan lafteeda kow laga yidhi oo laga bilaabay laakiin dee rasuulku calayhi isalaatu wasalaam taariikh uu hijriya ama dee ahaydba oo islaamku gaar u lahaa may jirin sidaa ogid sheekhu taawsheeg waxaa markaa uu gaadhay ee quba bacda an makata kadib markii uu ku nagaa alaaa casharata sanatan saddex iyo toban sano mudayaqan calayhi xaaluu yahay mid la cidhiidri geliyey fii makata maka uu ku nagaa saddex iyo toban sanoo cidhiidri iyo culays iyo caqabad iyo colaad iyo unfiba lagu hayay oo magaalada maka rasuulku uu joogay kadib baa wuxuu soo gaadhay quba mamnuucan min aljahri bidacwa xaaluu yahay intaa uu joogay maka waa saddex iyo tobankaase mid laga mamnuucay oo loo diiday min aljahri bidacwa dacwadda inuu kor u qaado oo muujiyo macnaha dee umay ogolayn xataa hadduu kor u qaado dee dhib iyo culays bay ku hayeen waqad aqaama rasuulku waxa uu ku nagaa biqubaa quba inatayni wa cishriina leylatan labaatan habeen bayna asxaabihi min almuhaajiriina walansaar isagoo dhex jooga asxaabtiisii oo muhaajiriin iyo ansaarba leh aaminan xaaluu yahay mid aamina mumainan oo xasiloon culayskii maka ku hayey iyo dhibtii maka intii uu joogay warwarkii hayey iyadoo uu ka tegey waqad banaa rasuulku waxa uu dhisay fii tilka almudda muddadaa waxa weeye labayo labaatanka maalmood ama habeeney uu joogay masjida qubaa'a masaajidka quba ayuu dhisay alladii masjidkaasoo wasafahu allaahu ilaahay uu ku tilmaamay biannahu inuu yahay masjidun masaajid usisa cala taqwa lagu dhisay oo lagu bineeyey alla ka cabsi ah, rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii magaalada maka uu ka baxay socdaal iyo safar dheer kadib waxa uu degay meesha loo yaqaano quba oo markaa magaalada madiine ka baxsanayd hadda qubi dee madiiney ka mid tahy dee magaaladii baa gaadhay laakiin xilligaa meel ka yaro baxsan oo ka durugsan xoogaa ayay ahayd halkaasaana waxa uga bilaabantay nasashadii iyo culayskii lagu hayay inuu nafis ka dareemo waayo saddex iyo toban sano ayaa magaalada maka uu joogay iyadoo culays oo dhan bal isugu geeyay sidii dacwadda loo horjoogsan lahaa inuu dacwadda fidiyo inuu cid gaadhsiiyo aan waxba loo ogolayn haddana waa u dhaban adeegaya rasuulku calayhi afdal salaati wa atamu tasliim waxaanuu sugayey inta loo ogolaanaya inuu ka hijroodo magaalada maka ama ay dee wax isbedelaya ilaahay baa u fasaxo u ogolaaday markaa inuu hijroodo rasuulku quba sababtuu u degay maxay tahay quba maadaama magaaladii madiine iyo duleedkeeda dee ay tahay waanuu ku nasanayay halkaasaa saxaabada in badan oo ka midna ay ugu yimaadeen oo lagu soo dhoweeyey reer madiinina dee ay usii diyaargaroobeen intii uu waxa weye joogay quba ee uu ku sugnaa quba markaas sidaa kitaabku loo sheegay waa labiyo labaatan habeen buu joogay oo saxaabadii oo muhaajiriin iyo ansaarba leh uu la joogay intii halkaa uu joogay waa qube eh rasuulku waxa uu dhisay calayhi salaatu wasalaam masjidu quba waa masaajidka ilaahay qur-aanka uu kaga warramay laa taqum fiihi abada lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalu yuxibuuna an yataaharuu wallahu yuxibu lmuahiriin waa masjidu markii laga warramayay kii munaafiqiintu ay dhisteen ee ay doonayeen inay muslimiinta ku kala jebiyaan ka dhigtaan xarun ay ka soo abaabulaan nifaaqa iyo isku dirka baa markii ay dhiseen baa rasuulku waxay ku yidhaahdeen kaalayo noogu tuko yani kaala xadhigga nooga jartay caasha oo noogu tuko masaajidkii si hadda wixii ka dambeeya loogu tukado markaasaa ilaahay subxaanau watacaala laa taqum fiihi abadaa ha ka ag waayo waa masaajid loo dhisay kala jebinta iyo waxyeelaynta muslimiinta yaanay ka ahayn dee inay cibaado ay ka tahay may ahayn lamasjidun usisa cala taqwa min wali yowmin an taquuma fiih masaajidkii maalintii u horreysay alla kacabsi lagu dhisay lagu bineeyey baa mudan inaad tagtood kusoo cibaadaysato baa rasuulka lagu yihi alayh isalaatu wasalaam marka masjidu quba waa walu masjidin usisa cala taqwa waxaa kaloo uu yahay walu masjidin sala nabiyu sal allahu alayh wasalam biasxaabihi jamaacatan aahira waa walu masjidin oo rasuulku saxaabada jamac uu ku tukiyo si muuqata oo aan la dhuumanaynti ilaa intii maka la joogay culayska waxaa ka ahaa rasuulku inaanu saxaabada si jamaaciya si muuqata aan u wada tukin karin oo jamac in la isugu yimaadaba gaaladu aanay ogolayn marka taana waa dee masaajidkii ugu horreeyey jamac lagu oogo si muuqato loogu oogo rasuulkuna alay isalaatu wasalaam markuu oogo waxaa kaloo ay culimadu waa awalu masjidin buniya lijamaacati lmuslimiina caama waa masaajidkii u horeeyey ee loo dhiso si si guud dee muslimiintu jamaca caamka ay u dhan yihiin ay ku wada tukadaan waaya marka masaajidkaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhisay waanuu tegi jiro dee uu kusoo maalmaha qaarintii dambe uu tegi jiray waxaana sunnaa dee qofku markuu joogo madiina iyo eriyada inuu kusoo tukado u tago aad iyo aad bay waxa weeye u fiican tahay waaya marka rasuulku alayhi salaatu wasalaam u fiirso muu ka fakerin talow reerkii iyo sidee looga daba keenayaa iyo madiine maxaa kaga horeeyo loo diyaariyey iyo taa kamuu fakarin bal camalkii iyo shaqadii u horreysay ee uu bilaabay maxay noqotay ta'siisu masjidin waxaanay taasi tilmaamaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam cibaadada iyo diinta kor u qaadideedu siday ugu weynayd ila xilka koobaad ee saaran baa kaa ahaa intaanuu kama fakerin xoolihiisii iyo ubadkiisii iyo ooriyihiisii baa markiiba waxa weeye masaajidkaa uu dhisay wuxu uhi wasala rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku waxa uu gaadhay qubaa quba ayuu gaadhay fi lyowmi athani min rabiici lawali bisha rabiiculawal maalintii ay laba ahayd almuwaafiqu taasoo waafaqsan athalaaiina min sebtembar bisha sebtembar soddonkeedii sanata situ miatin waanaani waa lix boqol iyo an makaa wuxuu qubo gaadhay rasuulku bacda an makaa kadib markii uu ku naga alaa cashrata sanatan saddex iyo toban sano mudayaqan calayhi xaaluu yahay mid la cidhiidhiyo cidhiidhi culays iyo ciilba la biday fii makata uu ku nagaa mamnuucan iyadoo loo diiday min aljahri bidacwa inuu dacwada kor u qaado waqad qaama rasuulku waxa ku nagaa biqubaa quba inatayni wa ishriina leylatan labayo labaatan bayna asxaabihi min almuhaajiriina walansaar isagoo ku dhex sugan asxaabtiisii oo muhaajiriin iyo ansaarba leh aaminan xaaluu yahay mid aamina muma'inan oo xasiloon oo wuxuu ka baqanayo o ka uruurayo cadow ahi aanay jirin waqad banaa rasuulku waxa uu dhisay fii tilka almudda muddadaa uu ku nagaa amaba uu joogay quba waxaa rasuulkuu dhisay calayhi salaatu wasalaam masjida quba biannahu masjidun inuu yahay masaajid usiisa cala taqwa alla kacabsi lagu dhisay as'ila mataa wasala rasuulu sala allahu aleyh wasalam quba goormaa rasuulku quba uu gaadhay kam sanatan aqaama bimaka imise sana ayuu maka ku nagaa rasuulku kam leylatan imise habeen ayaa makata uu ku nagaa rasuulku sala allahu aley wasalam biqubaa quba maadaa camila muxuu rasuulku qabtay fii tilka almudda muddadii quba uu joogay alkhulaasa fi thaani min rabiici lwali bisha rabiiculawal markii ay laba ahayd wasalaa rasuulka iyo abubakar iyo labadii nin ee la socdayba waxay gaadheen qubaaa quba ayay gaadheen aaminiina xaalayiin kuwa aamina wa aqaamaa fiiha quba ayay ku nagaayeen inatayn wacishriina leylatan labayo labaatan habeen bana nabiyu sala allahu caley wasalam rasuulku waxa uu dhisay fii anaa'iha muddadaa uu joogay ah, quba waana masjidu usisa cala taqwa addarsu assaadisu walarbacuun darsiga waxa weeye lix iyo afartanaad wuxuu ku saabsany alwusuulu ila almadiina gaadhidii rasuulku uu gaadhay magaalada madiina wa awalu jumucatin iyo jumcadii ugu horeysay ee fil islaami islaamka dhexdiisa la oogo iyo awalu khudbatin khudbadii ugu horeysay ee fil islaami islaamka dhexdiisa la akhriyo markaa saddex arimood baa darsigu ku saabsan yahy waa alwusuulu ila almadiina gaadhidii rasuulku madiine uu gaadhay markii qobo uu ku nagaa xogaa kadib iyo awalu jumucatin fi lislaam jumcadii u horeysay ee islaamka dhexdiisa la oogo si jamaca loo ogo muslimiintana dee loo ogo iyo awalu khubatin fi lislaam khudbadii u horeysay ee la akhriyo intii islaamkuu jiray lamaa kharaja rasuulu sal allahu alayh wasalam rasuulku markii uu ka soo baxay min qubaa quba markii uu ka soo baxay qaasidan isagoo u socda almadiinata madiina axaaat bihi waxaa isku weer ka qabatay oo hareere socotay alansaaru ansaar walxaal bay hareera socdeen oo dhinac walba ay ka koobeen mutaqalliduuna ay yihiin kuwo ku gaadhan oo ku gaashaaman suyuufahum seefahooda farixiina faraxsan mustabshiriin oo bishaaraysanaya waqad adrakathu rasuulka waxaa soo gaadhay aljumucatu jumcadii fi ariiqi isagoo waddada sii hayo oo weli aan gaadhin madiina fa jumcadii ayuu tukiyey biman macahu min almuslimiina ciddii la socotay dee saxaabada ahayd ayuu jumcadii tukiyey wa haadihi jumcadaasna waxay ahayd awalu jumucatin waa salaadii jumcee u horreysay ee la oogo wa khubatuhaa khudbaddaa uu akhriyey maalintaasi awalu khudbatin fi lislaami iyana maxay noqotay khudbadii ugu horreysay islaamka dhexdiisa la jeediye la ahriyo waqad kharaja waxaa u soo baxay limulaaqaatihi soo dhowayntiisa wa macahum iyadoo ay weheliyaan annisaa'u dumarkii wa sibyaanu iyo caruurtii waalwalaa'idu iyo addoommihii yaqulna iyagoo leh طalaca albadru calayna min haniyaati alwadaaci wajaba ashukru calayna maa dacaa lilahi daacin ayuha almabcuudu fiina ji'ta biاlamri اlmuطaaci waaya ereyada ay ku soo dhoweeyeen iyaga waynu usoo noqone rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu ka dhaqaaqay ama uu ka tegay quba waxa uu u jihaystay magaalada madiina reer madiine markii ay ogaadeen rasuulku quba inuu soo gaadhay oo halkaa uu degan yahy baa maalin walba way soo baxaan dadkii soo dhaweynayay markay saas wax tukadaan bay soo baxaan iyagoo waddooyinka iyo taagan dee magaalada koonaheeda iyagoo isla rasuulkii soo dhoweeya marka dabeete ay waayaan xoogaah in muddo ah bay iska noqonayeen marka cadceedda u adkeysan kari waayaan maalintii dambe iyagoo sidiisa la soo baxay oo sugaya baa markii cadceeddu ay ku yaro kullaatay bay iska noqdeen oo de way taagnaan kari waayeen nin yahuudiya baa markaa wuxuu fulay geed timiraha waxaa dabeeta u arkay waxa weeye dee humaaggii iyo muuqaalkii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo ciddii la socotay markaasaa dabeetana uu dhawaaqayo isagoo ansaar la hadlaya baa wuxuu leeyay kii aad tugaysani waa kan soo socda iyo ciddii maalmahan baa u taagnaydeen markaasaa dabeetana ay soo baxeen yani ay soo dhaweeyeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaanu markaa magaalada madiine soo gelin de xilligii duhurka maalin jumcaha bay ahaydee salaadii jumcada ayaa lagu oogay magaalada meel aan ka fogeyn oo la yaro fadhiistay xoogaah haddaba dadkii soo dhoweynayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam in badan oo ka mid ahi waaba intooda badane rasuulka mabay garanaynba marka waxay kala garan la'aayeen abubakar iyo dee rasuulka alayhi salaatu wasalaam kiibaa dee rasuulka ilaahaya ah. iyagoo abubakar bay u maraynayeenba abubakar ayaaba in badanoo ka midii moodayeen markii dabeete cadceeddu ay kululaatay ayaa abubakar baa kacay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani intuu gu-iisii qaatay abubakar ayuu rasuulka hadh uga dhigu u dallaalimeeyey uu hadh uga dhigay markaasaa waxay garteen ciddan loo hadhinayaa inay tahay ayo rasuulka ilahi alayh isalaatu wasalaam hadda eegoo waa rasuulka ilaahi calayhi afdal salaati wa atamu tasliim wuxuu gaadhay heer dadku ay dadka kale ka sooci kari waayaan waayo dee xariirna muu xidhnayn isqaadqaad iyo haleela socodna muu jirin ilaalo gaaro watanin may jirin soo maha inaga waxaa laga yaaka madaxda isagoon koodhanba madax baan ayaad sii garanaysa soo maaha ayaad loo yaro cararayay ee qola uga dambaysay qaar u hagaalshaqeyn qaar waxaad arkaysaa dabeetana inuu madax iyo halkaasaad kaga akhrisanaysaa iyadoon cidiba kuu sheegin ba waxaasa ma wasiirba ma agaasima ma madaxweyna kugu soo dhacaya waayo muuqiisii baa markaba horeba ku asqeeyey iyo dee muuqaalkiisa laakiin rasuulka caleyhi salaatu wasalaam u wax ka muuqdo oo inuu dadki yani dadkii inuu wax dheer yahay oo muuqaal ah, hadday labiskiisa tahay si walba may muuqan waay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam dee haday tahay maryaha uu xidhanayo iyo si walba kaana mutawaadican oo dee isagoo shanta maal adduunba heli karaa ayaanu haddana danaynin oo keliya adduunyada uu ka qaatay maxay wixii uu kaga noolaan karayo keliya xaaladaha qaarkoodna guryihiisa waxba ka waayi jiray sooma nusuusta waxaynu ku haynaa xaaladaha qaarkood isaga oo gaajo gurigiisii ka soo saartay iyo abu abuubakaroo sidaas le gurigii gaajo uga soo baxay iyo cumaroo sidaas le gurigiisii ka soo baxay baa dariiqa ku kulmi jiray saa laysu waaye sheegin jiray maxaa ku soo saaray gaajo annaga fiirso marka rasuulku muu daninay alayh isalaatu wasalaam markii cumar uu kuui ma kuu samaynaa furaash iyo gogol fiicanoo jirkaaga u ron markii uu arkay rasuulku cawdii uu ku seexday ay ku sawirantay ba rasuulku waa kii lahaa aniga iyo adduunyo maxaana kala galay sidaa ogeed baa rasuulka alayhi isalaatu wasalaam markaa uu soo hijrooday dadku inay garanba waayaan oo dadkii kale la socday lagaba sooci waayo taasaa keentay waana ta waxa weeye rasuulka aynu kaga dayn waxa loo yaqaano tawaaduc inaanu qofku noqonin qof yacani muuq ahaan ay ka muuqato isweyneyn iyo dadka inuu wax dheeri hadda rasuulku dabcan de waa dheeraa waa sayid sayidu waladi aadam ilaahay baana derajadaa gaadhsiiyey iyadoo hadda derajadaa xaqiiqatanba uu u leeyahay baa haddana dee laga garan waayo isaga iyo abubakar la kala garan waaye kiibaa rasuulka ilaahay ah oo dadkii aan hore u arkin ay kala garan waayeen sidaa ogeed bay qofku waxa ilaahay uu ku siiyey nicmo ah waxa ilaahay uu ku siiyo ee nicmo ah dee inaad ku mahadnaqdo oo aad hadal hayso oo aad sheegto waa sax wa amaa binicmati rabbika faxaddi laakiin huruur inay ku geliso oo aad isu bogto adigu ayaa sax ahayn waayo marka dambe kibir baa ku xigay isla weyni inaad u aragto dadka inaad wax dheertay inaad wax dheertay inaad u aragto lakiin rasuulku alayh isalaatu wasalaam sidaa buu marka intii uu sii socday rasuulku calayhi afdal salaati wa atamu tasliim ansaar ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam gaadhka ka hayo ilaalinay iyo abubakr waayo dee baycadii iyo ballantii la galay baa maxaa ku qornaa inay soo dhoweeyaan ilaaliyaan ballamihii lasoo soo ayay ka mid ahayd sidaa awgeed baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku galladay culays iyo dhibaato badan oo ku dhacday kadib in raggaa diyaarsan ee difaaciisa u diyaarka ahi ay hareera taagnaayeen mar alla markii uu soo galay soonihii magaalada madiina laga soo bilaabo qubadda ilaa uu madiine soo gelay marka dariiqii intaanu magaalada soo gelin baa salaaddii jumcadan halkaa lagu oogay salaaddii u horreysay jumcoo la tukaday noqotay khudbaddii halkaa laga akhriyeyna waxay noqotay he khudbaddii ugu horreysay awalu khudbatin fi lislaam ayay noqotay soo dhoweynta rasuulka calayhi salaatu wasalaam dad badan baa u soo baxay oo dee isla magaalada gudaheedii iyagoo aad iyo aad rasuulka alayh isalaatu wasalaam u danaynaya maalmihii la lahaa uu soo socdaa maalin walbu ay soo baxayeen maalin walbu ay soo baxayeen ilaa waxa weeye ah, waxa weeye ay dee maalintii dambe markay noqdeen kadib loo sheega haddana ay soo baxeen haddaba markii ay soo dhoweynayeen ereyadana ay akhrinayeen walow culimmada qaarkood ay leeyihin ma sugnaa maalintaa in la ariy lakin xiliyo kale in la ariyey la sheego azawaadka qaarkood iyo duulaamada qaarkood markii uu ka soo noqday ereyadanna waa alaca albadru calayna alaca albadru dayixii ayaa soo baxay calaynaa dushayada ka soo baxay rasuulka ujeedaan alayh isalaatu wasalaam min aniyaati lwadaaci haniyat lwadaac ama karinta loo yaqaano haniyat lwadaac ayuu ka soo baxay waa halkii dee magaalada madiine laga gelayay weeye marka rasuulkiiba waxay ku shabahayaan dayax soo baxay oo kale oo buurihii magaalada hareeraheeda ku yaallay mid ka mid a kasoo murhidhi oo kale alaca albadru calayna min haniyaati lwadaaci wajaba ashukru calayna waxay leeyihin mahadnaq baa dushayada ku waajibay maa dacaa lilaahi inta ilaahay xaggiisa uu ku baaqayo daacin mid baaqa inta ducaaddaasi ayna dhex joogto oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ugu mudan yahay mahadnaq ayaa nagu waajibay ayuha almabcuudu fiina ayuha almabcuudu kan la soo saarayow fiinaa dhexdayada laga soo saarayow rasuulka u jeedan calayhi salaatu wasalaame ji'ta waxaad la timi bilmri almutaaci arin la aqbaloon la diidayn ayaad la timi oo ay waajib tahay in lagaa aqbalo lagaa qaato marka ereyadaasaa lagu soo dhoweeyey walow dee sugnaanta ereyadan in maalintaa la akhriyey waxa weeye culimada qaarkood ay daciifinayaan waaya as'ila markaa nashiiden nashiiden dee inagu waa mobiladi waxbay ku jirtaayo iyadoo iyadoo music wadata soo ma iyadoo he iyaga musicna la socda la raacay marka qaarkood anaashiiduna sideedaba dee sideedaba xataa haddii ereyada ay midhuhu sax yihiin inta badan ma waxbaa la raa laxan baa la raaciya ama muusig baa la raaciya ama codkiibaa wax laga yaro bedbedelaa waa tan keenaysa qofku inaanu dhuuxinba ereyada nashiidada macnahooda inta badan dad badan maxay mobilada ugu shubtaan anaashiidda ya codka dee codkan yaree baxaya ee laba dhacaya ayunba bay dhaguhu yaro jeclaanaya maxay ka hadlaysaa dadka waa garan wey wallahi waxay ka hadlaysa garan lakin de way fiicanta may fahamta marka nooc waxa dee markaa laga dhigaaba in dee heesihii oo kale loo ekeysiiyo marka iyana sax ma aha waxaa markaa aynu ka qaadanayna halkaas sida rasuulka alayh isalaatu wasalaam magaalada maka xaaladda uu kaga yimi oo dhuumasho ah iyo magaaladii madiine xaaladda uu ku soo galay waa kaaf kala dheeri farqi weyn baa udhexeeya halkaana dhuumashu kaga yimi iyo isagoo aada isu gaabinaya oo ka baqanaya waxyeele in loo geysto madiinena wuxuu yimi isagoo ah maxay mucazazan mukarama marka horeba uu ahaa casiiz kariim laakiin dadkan uu ka yimi iyo kuwa uu u yimi baa xaaladoodu kala duwanta kuwaasna dee isagay bay raadsanayeen nolol iyo geeri waxuun in lagu keeno kuwana waad iga arkay oo magaalada madiine markii uu soo galay waynu arki doonaa waa la ysku qabsadayba anigu raacaya mayaanaa dejinaya waa la isku qabsaday rasulka alay slat nin waliba hashiibuu hogaanka ku dhegay rasulku saarna alay isalatu wasalaam isagoo doonay inuu he soo dhawey marka eh, waa aad bay u kala duwanaayeen waayo dee madiine makana waxaa joogay dad gaalo ah oo rasuulka cadaawadii colaad u qaba madiinana dee muslimiin baa markaa joogay waay lama kharaja rasuulu sal allahu alayh wasalam rasuulku markii uu ka baxay min qubaa quba markii uu ka baxay qaasidan isagoo u socda almadiinata magaalada madiina axaatat bihi waxaa hareere socotay oo koobtay alansaaru walxaal bay koobeen hum iyagu mutaqaliduuna ay ku gaashaaman yihiin suyuufahum seefahoodii farixiina xaalayin kuwa ku faraxsan imaatinkiisa mustabshiriin oo bishaaraysanaya waqad adrakathu ljumucatu rasuulka calayhi salaatu wasalaam jumcadii baa soo gaadhay maalinta fi ariiqi isagoo waddada hayo weli aan gaadhin magaaladii madiina fasallaahaa salaadii jumco ayuu rasuulku tukaday biman macahu min almuslimiina ciddii la socotee muslimiinta ahaydna muslimiintii la socday dee saxaabadiiana rasuulku waa tukiyey wa haadihi tanina awalu jumucatin waxay jumcadii ugu horreysay ee rasuulku tukado wa khubatuhaa khudbadaa la akhriyeyna ee rasuulku uu akhriyeyna awalu khubatin fi lislaam ugu horreysay islaamka dhexdiisa dhacda ayay ahayd waqad kharaja waxa u soo baxay limulaaqaatihi soo dhowayntiisa ahlu lmadiinati reer madiina wa macahum annisaau wasibyaanu walwalaa'idu iyadoo waxa weeye dumarkii iyo caruurtii iyo addoommihii aan loo kala hadhin yaqulna iyago oo leh talaca albadru calayna dayixii baa noo soo baxay min haniyaati alwadaaci haniyat lwadaac buurta la yidhaha ama karinta la yidhaahdo ayuu ka soo mur yidhi uu ka soo baxay wajaba calayna wajaba shukru mahadnaq ayaa waajibay calaynaa korka yaga maa dacaa lilaahi inta ilaahay subxaanahu wa xaggiisa uu ku baaqayo daaci mid ku baaqa ee la helaya waxa weeye ducaadda iyo dadiinta ku yeedha ayuha almabcuudu fiina kaagan dhaxdayada laga soo saaray ee naloo soo dirayow ji'ta waxaad la timi bilmri lmutaaci arin la aqbalo oo marnaba in la diida aanay ahayn ayaad la timi as'ila man axaata birasuuli sala allahu calayh wasalam yaa rasuulka haleela socday xiina khuruujihi min qubaa'a markii quba uu ka soo baxay ayna udrikat iljumuca salaadii jumcada halkee lagu oogayo rasuulka ay ku qabsatay calayhi salaatu wasalaam hal sallaa rasuulku miyuu tukaday qablahaa jumcada maalintaa la tukaday jumucatan jumco kale oo yani ka horraysa ah, cafwan hal sallaahaa rasuulku miyuu tukaday qablahaa taa horteed jumcatan jumco kale yani jumco kale ka horraysa man kharaja yaa u soo baxay limulaaqaatihi soo dhoweyntiisa wakharaja anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku waxa uu ka soo baxay minhaa quba xaggeeda wa xowlahu alansaaru iyadoo waxa weeye ay hareerihiisa socdaan ansaar waalmuhaajiratu iyo muhaajiriintii qaasidan isagoo u jeeda u socda almadiinata magaalada madiina wa salla aljumucata jumcadii ayuu halkaa ku tukaday waa dariiqe wa khaaba fi ariiqi intii dariiqa lagu sii jiray baa jumcadiina uu tukaday khudbadiina dee rasuulka qaabilay oo soo dhoweeyey alansaaru ansaar istiqbaalan soo dhoweyn cadiiman aad iyo aad weyn wailahuna naktafi sal allahuma cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira